بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballig sada waxaynu soo gaadhnay oo aynu ku guda jirnay qaybaha ay kelimadu ka kooban tahay markaa waxaynu soo qaadanay laba qaybood oo kelimadu ay ka kooban tahay Ehm, ismigii waynu ka soo baxnay waxaa kalooaynu ka soo baxnay ficilkiina isna wuu noo soo dhammaaday kii saddexaad ee kelimadu ay lahayd ayaa sheekhu raxima ullahu tacaala halkan uu ka bilaabaya haalian alxarfu saadku waa qaala almusanifu ama waa asalkii wey wa ama alxarfu xarafka fa yucrafu waa la garani ay huwa xarafka bianlaa yaqbala baa lagu garan inaanu aqbalin xarafku shay-an shay inaanu aqbalin shaygaasoo min calaamaati alismi ismiga calaamadihiisa ka mid walaa shay-an iyo shay inaanu aqbalin shaygaasoo min calaamaati alficli ficilka calaamadihiisa ka mid a wadaalika tusaale naxwu hal iyo wabal oo kale weeyi walayse ka mid maaha minhu xarafka mahmaa mahmaa wa idmaa iyo idmaa labadaasi ka mid maaha bal iskaba dhaafe minhu soo qadar xarafka waxa ka mid ah maa maa maadii almastariyatu mastariyada loo nisbeeyey walamma iyo lamaa ayaa ka mid a ah. lamaadii alraabidatu raabidadahayd wax isku xidhaysay fil asaxi qowlka sixanimada badan ayayna kaga mid yihiin sheekhu wuxuu bilaabay qaybtii saddexaad ee kelimadu ay ka koobnayd waa xaraf xarafkana waxaa la idhahdaa maa laa yadharu macnaahu kaamilan ila maca hayrihi waa waxa macnihiisu isagoo oo dhammaystiran aanu muuqanahayn oo aan la wada helahayn ilaa hayrkii in lagu dara mooyaane oo ama ficla ama ismi adee marka culimmadu waxay odhan jireen alxarfu bayna alsmi waalficli kalxaa'i bayna alkhaa'i waljim xarafku waxa uu ka dhigan yahay ismiga iyo ficilka dhexdooda sida uu ka dhigan yahay xa'du kha'da iyo jiimka khada waa laga yaqaanaa oo dhibic sara lagu yaqaanaa jiimkana isna waa la yaqaanaa dhibic hoosa lagu yaqaana xadana labadaasi dhexdooda waxay u tahay dee mid macruufa oo maxaa lagu garanaya dee nudqilaan dhibic la-aan khadii sara lagu gartay jiimkiina xagga hoosa lagu gartay xadiina waa maxay waa bilaa dhibic isna saasoo kale weeyaan bay odhan jiraan culimadu markaa sheekhu wuxuu yidhi xarafka waxaa calaamo u ah inaanu aqbalin wax ka mid a ah calaamadda ismiga calaamadda ismiga ee aan soo sheegnay ama aynaan sheeginba de ilaa calaamada ismiga wax yar ka soo sheegnay sooma inta aynu sheegnay iyo inta aynaan sheeginba aqbali maayo shay calaamadaha ficilka kamidana aqbali maayo calaamadaha ficilka aanu soo sheegnay iyo kuwa aynaan u sheeginba aqbali maayo wuxuu ku tusaaleeyey marka xarafkii waxaa ka a wax mutafaqa iyo wax mukhtalafa qaybta mutafaqa wuxuu ku tusaaleeyey waa hal iyo bal buu ku tusaaleeyey hashu waa xarfi istifhaam waa xarfi istifhaam jumla ismiyana way gashaa jumla ficliyana way gashaa bashana xurufu cadafku inagu keeni doonaayo dee waxa weeyaan idraab weeyaan macnaheedu idraabka idraab ibdaaliyo idraab intiqaaliya u qaybsami doona bartaana waynanu soo marnay gadaalna waynu ka gaari doonaa labadaas wuxuu ku tusaaleeyey qaybta muttafaqa ah ee xarafnimadooda laysku waafaqsan yahay walaysa minhu wuxuu ka tilmaamayaa afar xaraf buu tilmaamay waa cidda la haddii aynu qabno qowlkeede oo la isku khilaafsan yahay marka wuxuu yidhi mahma iyo id ma ka maaha xarafka maada masteriyada ah u fiirso waa ma masteriya inay ku qaydan maadu ilaa toban bay wuxuu ku saarayaa mar haddii uu ina yidhi masteriya keyrkeed buu ku saaraya oo waxaa kamid ah qayb a maada ismi bilitifaaq itifaaqa naxwiyiintu wuuba yaryaaba laakiin waxaa ka mid a ah waxyaalaha itifaaqa naxwiyiinta lagu soo guuriyo maada nakirada mawsuufada isminima ku tahay bilitifaaq naxwiyin o dhan baa waafaqsan itifaaq naxwintuba uu yaryaaba ilaa afar masaley ku ururiyaanba taasaa ka mid a oo tusaalaan waxaad odhan kartaa marartu bimaa mucjibun laka maadan imika waa mahay waa ismi waa ismi wey lamaada raabiada ah lamaaduna iyadna qaybo yeelataa sheekhaa inoo keeni doona laba qaybood waa xaraf waana laisku waafaqsan yahay lamaada tii jaazimada ahaydee wax jasminaysay de iyo lamaada istignaayada isaga keeni doone markaa lamadan waa haabita la dhadaa tanna calal asaxi waxay ka mid tahay xarafka ayaa ay ka mid tahay buuri baa lagu weydiin karaa su oo ah xarafkii waa shay wujuud oo wuu joogaa waa la helaya calaamadii xarafkana waxaad leedahay waa cadam oo waa calaamo shay joogana shay maqani calaamo uma noqdo jawaabteeda in badan waynu soo marnay iyadoo kooban cadamkaa laba loo qaybiya cadam muطlaq ah iyo cadam muqayad ah cadam waa cadam muطlaq oo waa cadam la sii daayo cadamna waa cadam muqayad oo waxbaa lagu qaydaya marka cadamkan xarafka calaamada unoqon eh, u noqonaya waa cadamka muqayadka ah waxaana laga qayday calaamadii ismiga iyo calaamadii ficilka cadamku haddii uu muqayad yahayna shay wujuuda calaamo waa u noqon karaa saxiix walala waa basiir bay la tahay wa ama alxarfu xarafka fa yucrafu waa la garan ay huwa xarafka waa la garan bianlaa yaqbala baa lagu garan inaanu aqbalin xarafku shay-an shay inaanu aqbalin shaygaasoo min calaamaati lismi ismiga calaamadihiisa ka mid a calaamadaha almadkuurati walaa gayriha ta la sheegay iyo taan la sheegay midna aqbali maayo walaa shay-an wa bianlaa yaqbala baa lagu garan inaanu aqbalin shay-an shay an shaygaasoo min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa ka mid a calaamadaha almadkuurati walaa hayriha wadalika tusaale naxwu hal iyo wabal weeyi walaysa ka mid ma aha minhu xarafka mahmaa mahmaa wa idmaa iyo idmaa bal bal iskaba dhaafe minhu xarafka waxaa ka mid a maa ma maadii almasteriyatu masteriyada loo nisbeeyey walamaa iyo lamaa lamaadi araabiatu wax isku xidhaysay fil asaxi bayna kaga mid tahay fil qawli bay kaga mid tahay qawlka alasaxi sixanimo badan ama injaraynaa hadii aan qabano fil asaxi qawlka sixanimada badan hadii aan qabano sharax lama faraqtu buu yihi markaan ka faraxashay min alqawli hadal markaan ka farxashay fil ismi ismiga aan ka hadlo walficli iyo ficilka aan ka hadlo sharactu waxaan gudagalay waa lamaada jawaabkeediiy fii dikril xarfi baan gudagalay xaraf sheegistii baan gudagalay fadakartu waxaan sheegay annahu ay ana alxarfa xarafka yucrafu in la garan huwa xarafka bian laa yaqbala in lagu garan inaanu aqbalin shay-an shay inaanu aqbalin shaygaasoo min calaamaati lismi ismiga calaamadiisa ka mida walaa shay-an shay inaanu aqbalin shayga oo min calaamaati lficli ficilka calaamadiisa ka mida ta la soo sheegay iyo ti aan la sheeginba wadalika tusaale naxwu hal iyo wabal weeyi fa inahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani ma aqbalaan shay-an shay ma aqbalaan shaygaasoo min calaamaati alasmaa'i maxaan u sifaynaya ya liana aljumala wa shibha aljumali bacd nakiraati sifaat soomaade shaygaasoo min calaamaati alasmaai asmaada calaamadooda ka mida walaa shay-an iyo shay shaygaasoo min calaamaati alafcaali afcaasha calaamadeeda ka mida faintafaa waxa anfoobay an yakuna ay kawnuhumaa labada ahaanshahooga anfoobay ismayni laba ismi ay ahaadaan wa an yakuna ay wa kawnuhumaa labada ahaanshahooga anfoobay ficlayni laba ficil ay ahaadaan watacayana waxaa caynoobay oo waajib noqday an yakuuna ay kownuhumaa hal iyo bal inay ahaadaan xarfayni laba xaraf id cile laysa lanaa buu yidhi ibnu hishaam annaga nooma sugna ilaa halaathatu aqsaamin saddex qaybood mooyaane waqad intafaa dhab ahaan waxaa anfoobay ihnaani labaa anfoobay fatacayana waxaa caynoobay athaaliu ay alqismu baa caynoobay qismiga athaaliu u wuxuu leeyahay sheekhu markaan ka faaruqay hadalan ka hadla ismi iyo ficli sow labadoo muu soo qaada dhigin ismiga wuu ka soo hadlay calaamadihiisu wuu sheegay waxaa kaloo uu kuu sheegay aqsaamtiisu kuu sheegay soo ma ficilna waa ka soo hadlaa calaamadihiisiina waa sheegay aqsaamtiisiina waa sheegay wixii la isku khilkhilaafsanaana waa sheegay wuxuu leeyay waxaan gudagelay xaraf inaan sheego kadib waxaan sheegay xarafku inuu yahay mid aan aqbalahayn calaamadii ismi lahaa iyo calaamadii ficil lahaa saxiix hal iyo bal baanan ku tusaaleeyey bu ku waa muttafaq iyo ma hal iyo balna ma aqbalayaan calaamadda ismiga calaamadda ismiga maxaynu usoo sheegnay maxaa ka mid a tanwiin geli ma aqbali karo calaamaddii ficilkana ma aqbali karo calaamaddii ficilka maxaa ka mid a inu usoo sheekhu muxuu usoo sheegay lam keliyu usoo sheegay lam buu ku gaabsaday sababtuu lam ugu gaabsaday maxay abdifatax liana laha imtizaajan fi lficli soo saamayn lianna lahaa imtizaajan fi lficli bitagyiiri macnaahu ila lmudiyi saasaa gaar loogu yeelay a siwaahuma alxarfu kahal wafi walam ficlun mudaaricun yeli lamka yashan buu yidha aynu maaleyno isna lam keliyu ku gaabsada ficilka calaamadiisa sababta loogu gaabsada waa sidaa macneega iyo imtizaaj weeyaan ficilkay dhex gelaysaa iyadu toos ba u dhex gashay ugu dhex dheehantayba bal aduu lam geli hal ma aqbali karta laa kadib markii labadaaba ay aqbali weyday isminimo way anfowday waayo calaamad isminimo ay aqbali weyday ficilnimana way anfowday waayo calaamadii ficil bay aqbali weyday kadib maxaa caynoobay de inay xaraf noqoto sababta oo ah kelimaduba waa saddex waa ismi iyo ficil iyo xaraf laba daaqaday ka baxeen maxaa soo haray mid mid midkaasaa caynoobay mid midkaa noqdaan ba caynoobay misle fanaynta su'aal fantafa mee faacilkeegi yaa ka jawaabaya masterkaa la xariiriya weeyaan iska ilaaliya waa masterka inu xariirnay kawnuhumaa soo malihi masterkaanu xariirinna wey lamaa faraqtu markaan ka faraxa shay min alqawli hadal fi lismi ismi aan ka hadlo iska tacalluji qawl ku tacalluji walficli ficil aan ka hadlo sharactu waxaan gudagalay fii dikri lxarfi xaraf sheegistii baan gudagalay fadakartu waxaan sheegay bu ihi sheekhu anahu xarafku anahu xarafka yucrafu in la garan bian laa yaqbala in lagu garan inaanu aqbalahayn xarafku shay-an shay shaygoo min calaamaatismi ismiga calaamadiisa ka mid ah calaamada almadkuurati walaa hayriha walaa shay-an iyo shaynun oo aqbalayn shaygoo min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa kamid a wadalika tusaale naxwu hal iyo wabal weeyi fa inahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani tasniyada shakiya ku dhacaysa laa yaqbalaani hal iyo hal iyo bal fa inahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani hal iyo bal ma aqbalaan shay-an shay ma aqbalaan shayga oo min calaamaati alasmaai asmaada calaamadooda ka mid a walaa shay shayna ma aqbalaan ila socda shayga oo min calaamaati alafcaali afcaasha calaamadeega kamida mid a fantafaa waxa anfoobay an yakuunaa inay ahaadaan baa anfoobay an yakuna ay kawnuhumaa ahaanshahooga ismayni laba ismi ay noqdaan ya iminka an yakuunaa alifkaasaa ah ismigii khabarkii kaanine me waa ismaynka dee soo ma arki wa an yakuna ay wa kawnuhumaa ahaanshahooga ficlayni laba ficil ay noqdaan watacayana waxaa caynoobay an yakuuna inay ahaadaan xarfayni laba xaraf inay ahaadaan id cile laysa lanaa anaga nooma sugna bu layse khabarkii lanaamann laysa lanaa anaga nooma ah ilaa halaaatu aqsaami saddex qaybood mooye mayna ismigeed yahay waqad intafaa dhab ahaan waxaa anfoobay ithnaani labaa anfoobay mawlid mee faacilkii intafa intafa faacilkeegi me ta dambe wa inaani wa mulxaqu bilmuhana ya mayna mulxaqu bilmuhanayn ya wa mulxaqun bilmuhana waqad intafaa dhab ahaan waxaa anfoobay inaani laba ayaa anfoobay fatacayana waxaa caynoobay mar hadduu hadday laba anfoobeen waxaa caynoobay athaaliu kii saddexaad oo xarafnimaade markaa labadoodaasi xaraf weeyi aaraau naxwiyiina fi arbacati xuruufin waa iska nimankii qorayy baa intan kusoo darsaday walamaa kaana weeyi walamaa kaana markii uu ahaaday min alxuruufi walamaa kaana markii uu ahaaday min alxuruufi xuruufta markii uu ka mid ahaaday ma qismi waa kaana ismigeedii he muahara walamaa kaana markii walamaa kaana markii uu ahaaday min alxuruufi xuruufta markii uu kamid ahaaday ma qismi qismiga ma shay soo ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa ma maxaan ka dhigay nakiratun mawsuufatun ama walamaa kaana markii u ahaaday min alxuruufi xuruufta markii uu ka mid ahaaday ma ki ma may alladii ki ikhtulifa la iskhilaafay fiihi maaga dhexdiisa hal huwa maagaasi hal huwa qismigaasi xarfun xarf miya aw ismun ismi miya nasastu waan caddeeyey waa lamaada jawaabkeegiiy calayhi qismigaasaan caddeeyey nasan caddayn baan caddeeyey caddayntaasoo kama facaltu ay ka ficlii maada masderiya sooma ka ficlii samayntayda lamida fi lficli ficilkaan ku sameeyey ficilka almaadi ee maadiga wa ficli amri wa fi ficli amri ficilka amaran ku sameeyey wa huwa qismigaasi iska dhe wahuwa makhtilfahaasi saasuu noqonaya sooma wahuwa maagaala su khilaafayde wa huwa qismigaasi arbacatun afar weeyi id ma id ma wamahma ma ma madi almasderiyatu masderiyada loo nisbey walamaa lamaa lamaadii araabiatu wax isku xidhaysay fi lasaxi qowlka asaxa haddii aan qaban wuxuu leeyahay sheekhu xuruufta markii laisku khilaafay la iskugu khilaafay shaygan ma xarafa mise mise waa ismi waxaan caddeeyey buu leeyahay hawshaan waan caddeeyey bu sidii aan u soo sameeyey ficilkii maadiyo ficilkii amar ficilka maadi maxaa la isku khilaafsanaa nacam iyo bisa iyo layse iyo casa ya naam nicmo iyo nacam baan idhi cafwan nicmo iyo bisa waa laba ismi bay yidhahdeen casa iyo laysa waa xaraf bay yidhahdeen soo jawabay sheek waana inoo talay wayna sugaysaa ficil amarna waan soo baraarujiyey halume iyo haatiya tacaala waxay yidhahdeen xijaaziyiintu waa ismu ficil tamiimiinna waxay yidhahdeen mayana waa ficil amar haatiya tacaala jamaacatu min anaxwiyiin oo uu hogaaminayo zamakshari jaarullahi soomaali maxay yidhahdeen waa min asmaai afcaali sida raajixaana muxuu soo caddeeyey inay yihiin ha ficil amar inay yihiin waan caddeeyey wilan saan kuwa usoo caddeeyeyba iyagana waan caddeeyey oo waxaa laisku khilafsanya waay waa maxay sheekh waa afar bugoy waa mahma iyo idma iyo ma almasteriya iyo lama araabita ah afartaa weeyaan afartaasa laisku khilaafsanya walamaa kaana markuu ahaada min alxuruufi xuruufta markiuu ka mid ahaaday maa qismi ikhtulifa la iskhilaafay fiihi qismiga hal huwa qismigaasi xarfun xaraf miya aw ismun ismi miya nasastu waan cadeeyey calayhi qismiga nasan cadayn oo kamaa facaltay ka ficli samayntaydii lamida fi lficli ficilka dhexdiisa aan sameeyey ficilka almaadi ee maadiga wa ficli mri wa fi ficli mri ficilka amar dhexdiisa aan sameeyey wa huwa qismigaasi arbacatun weey idmaa weey wamahmaa weey wamaa wey maadi almasteriyatu masteriyada loo nisbeeyey walamaa wey lamaadi araabidatu raabidada ahayd fi lasaxi qowlka asaxa haddii aan qabano qawluhum fi idma amaa idma idma faاkhtalafa waxaa iskhilaafay fiihi idmaa dhexdeeda siiba weyhi siiba weyhi wagayruhu iyo siiba weyhi kayrkii baa isku khilaafay faqaala wuxuu yidhi siiba weyhi siiba weyhi wuxuu yidhi inahaa idmaadu xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo bimansilati in in booskeed ku sugan intii ashariyati shardiyada loo nisbeeyey faidaa qulta haddii aad tidhaahdid idmaa taqum haddii aad kacdid aqum anna waan kici famacnaahu qawlkaa macnihii intaqum haddii aad kacdid aqum waan kici wey u fiirsada id ma khilaafkeegii u bilaabay sheekhu id ma mar kasta aqwaasha uu soo naqlinayo ka hore ayaa raajixa yidhahdaan culimadu ka hore ayaa raajixa wuxuu yidhi idma waa la isku khilaafay waxaana isku khilaafay siibaweyhi iyo siibaweyhi hayrkii hayrkana uu soo wada siibaweyhi wuxuu yidhi idmaadu waa xaraf waxayna la mid tahay intii shardiyada ahayd wliajli dalik markaynu maraynay jawaasimta ama ajrumi ama camridi ama mulxa ama mutamima ha ahaatee ka qaybinayna biictibaari daat xagga daatada ila aqsaan bay lahayde maxaynu oran jirnay afar qaybood weeyaan ma huwa xarfun biitifaaq ma huwa xarfun cala alasax ma huwa ismun biitifaaq ma huwa ismun cala alasax saamaynan oran jirin marka idma maxaynu oran jirnay ya xarfun cala alasax maan ohan jirna munashakna fi asax hadda ka hor mahma maxaynu ohan jirna ismun cala alasax maan ohan jirna soo ma tii buu ka daba tegay soo maari markaa wuxuu leeyahay siiba weyhi id ma in bay la mid tahay in xageed ku tirin jirta xarfun bitifaq soo mayn in bay la mid tahay buu leeyahy markaa u fiirsada haddee tidhahdid id ma taqum aqum waxay la macno tahay in taqum aqum siaad u macnaysaa in taqum aqum xuruufta labada ficil jismisan laba qaybood bay ahayn wax ismiya iyo wax xarafa wixii xarafa xarafnimo u macnee haddii baa la dhahaa haddii haddii baa laga laqmaya wixii ismi ana dee qayday lahaayeen ma darfu zamaan ahaa iyo darfu makaan mise muu ahaanin ahaa man yacqil ama maalaa yacqil hadduu darfu zamaan iyo darfu zamaan baa laga laqmaya mataa taqum waktiga aad kacdid wakti waa maxmune zaman ahayn zaman baa laga laqmaya hadduu makaan yahayna makaan baa laga laqmaya ya ma takunu makaan alla makaankaad ku sugnaataan hadduu man yacqil yahayna ya man yacqil guud baa laga laqmaya man yacmal ki kastaa laska dhada haddii maa laa yacqil yahayna shay baa laga laqmaya ma wamaa tafcalu shaygaad samaysaan ah, saasay laqmadeedu marka id maaha dad xaraf ka dhigtid siba way saasuu leeyahay waxay lamid tahay maxay hadii baad ka laqmaynaysaa hadii keliya maxay faa'idaysaa intu mujarad tacliiq sooma ficlu shardigu ma jawaab shardiga ku xidhata wax kale ma le intaa keliya faa'idaynaysa marka intii si aad u laqmin jirto maad u laqmayd amaa idmaa idmaa fakhtalafa waxaa iskhilaafay fiihi idmaa dhexdeeda siiba weyhi siiba weyhi baa iskhilaafay iyo wagayru siiba weyhi hayrkii faqaala wuxuu yidhi siiba weyhi wuxuu yidhi ya faqaala siiba weyhi siiba weyhi wuxuu yidhi cabdiraxmaan faqaalo faacilkeegi me wuu go-an yahay ma e oo faacilkiis waa ki marfuuca ya waa mabni wey fa qaala sibawayhi sibaway wuxuu yidhi inahaa id maadu xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo bimansilati in in booskeed ku sugan intii ashardiyat ah shardiyada loo nisbeeyey fa idaa qulta haddii aad id maa taqum haddii aad kacdid aqum anna waan kici famacnaahu sawqultu qulta samaad odhan dee masterkeeda u celi fa macnaahu qawlkaa macnihi in taqum haddii aad kacdid aqumonka i wey id maa taqum aqum waxay la macno tahay in taqum aqum macno ahaan war masla fahnay wa qaala wuxuu yidhi almubaridu abulcabaas almubaridu kii wax qaboojinaya almubaradna waa laga lamaya kii la qaboojiyey naxariista ilahay qaboojisa wa qaala almubaridu mubarid wuxuu yidhi wabnu saraaji iyo ina saraaj wlfarisiyu iyo farisi inahaa idmaadu darfu zamaani darfu zamaan wey war mayla socotaan mubarid iyo ibnu saraaj maxay leeyihin iyo farisi waa darfu zamaan darfu zamaan oo yaa tahay maxaraf baa tahay waa ismi baa tahay mar darfu zamaan ba hadday aragti waa ismi iyagu waxay leyihin markaa waa maxay idmaadi waa ismigay leeyihin maogta wa ina almacnaa macnuhu fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalada uu yahay mataa taqum aqum weeyi ya wa ina almacnaa macnuhu fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalada uu yahay mataa taqum aqum weeyi mataa taqum waktiga aad kacdid ayaan aqumki marka id ma taqum iyagu maxay leeyihin id maa taqum waktiga aad kacdid ayaan aqum ana kici bay leeyihin marka id maa iyagu maxay ka dhigayaan ismi bay ka dhigaan daraf bay ka dhigaan mataa bay lamid tahay leyihin mata waa darfu zamaan bay leeyihin o mataa bay lamid tahay markaa laqma ahaan maxay noqoni mataa sow daraf may ahaan jirin dee darafkii baad ku ridaysaa weyan kala ilaali marka haddaad culimada waafaqsan tahay waa ismi macnaheegina muxuu noqon id maa taqum waktiga aad kacdid baan aqum ana kici haddaad siba way waafaqsan tahayna id maa taqum haddii aad kacdid aqum ana waan kici waxaa la yidhi dee ra'yigaa hore siiba wey baa ku tagsan oo idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami culma idinku maxaad xujo haysataan waxay idhahdeen waxtajuu waxay xujaysteen ayo mubarid iyo ibnu iyo farisi biannahaa id maadu qabla dukuuli ma ma intayna gelin ka kaanat waxay ahayd hiya id id keliya marka kaanat waxay ahayd id idi isman ismi bay ahayd wlslu asalkuna cadamu takiiri waa bed la-aan waa dooni la-aan qaaciday salka dhigeen ah alslu baqaau ma kana calaa waxay leeyihiin id markii hore id markii hore ee maa ayna gelin ismi bay ahayd oo maxaad ohan jirtay id darfun id darfun lima mada min azaman soo ma id darfun lima mada min azamaan ismi bay ahayd maanta oo ma ay dul timidna dee waa isminimadeedii oo walaslu cadamu tagyiir asalku waxa weeye isbedel la-aan oo walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana shaygu siduu ahaa inuu ahaado wey taasaana noo haysanaa taasaa noo xujaa ma la socotaan ragm iyaga laftooda qawlko waa khatara ma arkaysa walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana bay kule markii hore sheekhow ismi bay maanta oo ma ay gashayna dee maadan waxba kamay doorinahe isminimadii anaga annaga id noo tahay bay leeyihi wa ujiiba waxa loogu jawa yaa jawaabay ansaaru siiba wehi baa jawaabay wa ujiiba waxa loogu jawaabay biana takyiira isbedel qad taxaqaqa wuu xaqiiqoobay ay huwa takyiirku taxaquqan xaqiiqow taxaquqaasoo qadcan ay maqtuucan la jaray ya taxaqaq ka cabiray bas ma aragtid taxaquq takyiir dhab a ah ayaaba meesha yaalla bud bidaliili u daliila annahaa id maadu annahaa id kaanat waxay ahayd mawduucatan mid loo dejiyey bay ahayd lilmaadi maadi markii hore maadi baa loo dejiyo waxaa la odhan jiray id darfun lima madaa fa saarat waxay ahaatay hiya id lilmustaqbali mustaqbal mid loogu isticmaalo bay noqotay oo hadda idma maxaynu odhanaynaa ya dee mustaqbal baad ka laqmaynaysaa markii horena id oo keliya ay ahaydna dee maadi bay ahayd idan isbedel muna dhicin fadalla wuxuu tusiyey huwa takyiirka oo isbedelkii calaa annahaa id maadii nuzica in laga siibay minhaa id maadii daalika kaa in laga siibay kaa almacnaa macnaha albatata go'naanba albatata ya waa masdere battahu battatan albatata go'naanba macnihii maadinimo waa laga siibay oo maxaa loo raray mustaqbalnimo wa fii haadaa kan dhexdiisa waxa aburi sheekh kan aljawaabi jawaabka nadarun bushi laa yaxtamilu aanu nadarka oo laa yaxtamilu aanu qaadayn hu nadarka haadaa kan almukhtasaru mukhtasarka ya qadri bu yihi sheekh waa mukhtasar soo maaragti nadar baa ku sugan bu leyahy iyo bushi mukhtasarkani aanu qaadayn de cindigo uu ka ahaa mukhtasar innaga maanta agtan mukhtasar buu ka yahay miya ya culimada agtooda mukhtasar ka ah ama maahe dee sheekhu oo kitaabkiisa odhan maayo waa kitaab mudawal oo waxa weeyaan isagu isku sifayn maayo ya kolkaa waa min shani alculamaa wey u fiirsada haddaba intan siiba weyn wuxuu leeyahy waa ismi waxayna la mid tahay macno ahaan in mubarid iyo ibnu saraaj iyo alfarisina waxay leeyihiin waa ismi daliilkay keeneenna wuxuu yahay oo mayla socotaan markii ayna maagelin cid ismi bay ahaan jirtay maanta oo ma ay gashayna isminimadeedi bay ku suganta walaslu cadamu tagyiir alaslu baqaabu maa kaana ala maa kaan qaacidaasan anagu haysina bay waa ismi nimankan kale jawaab bay keeneen halkay ka jawaabayaan maad garanaysaan waa cadamu tagyiirkan bay diidan yihin waxay yidhahdeen tagyiirkaa aad leedihiin tagyiir ma jiro wuu dhacayba wuu xaqiiqoobayba oo suwa xaqiiqoobay saw id iyo maa asal hore may kala id markii hore maxay ahaan jirtay macnaha lilmaadi maanto maa la geliyena lilmustaqbal idan ma ka guurtay macnihii hore maadinimo ma u guurtay mustaqbal dee takyiir waa la helay leeyihin maadaama oo macnihii maadinimo ay ka guurto macno mustaqbalnimo ay u guurtay waxay leeyihin onu ka fahmaynaa way ka guurtay isminimo oo waxay u guurtay xarafnimo ama arkaysa xarafnimo u guurtay leeyihin jawaabtan lafteedu sheeku ka daba tegay jawaabkan ay bixiyeen ansaaru siiba weyhi ya uu ka daba tego wuxuu yidhi wa fii hada ljawaabi nadarun laa yaxtamilu hada mukhtasar buu yidhi ya bushi baa ku jira kitaabkan mukhtasarkiyaa de an kusoo arooriye aanu qaadi karin jawaabkaa amase nadarkaa in yar haddii aynu bildhaamino nadarkaasi wuxuu noqonayaa kama laazimayo kelmadda isbeddelkeeda ay iska beddesho labada zaman mid ka mida mid kalena ay isku beddesho bixitaan ay ka baxday kelmaddu noocii ay ahayd armiila socdan maxaan idin kama dhalanayo isbeddelka kelmaddu ay iska bedelayso laba zaman mid kamida midna ay isku bedelayso bixitaan ay ka baxday kama dhalanayo eh, eh, isbeddelkaasi nooceedii hore ay ahay tusaalaad ku fahmaysaan ficilka maadi maxaynu isla waafaqsannahay in loo dejiyey lizamaani maadi soo ma ficilka maadi haddii ay ingasho ka waran muxuu noqdaa mustaqbal buu noqdaa mustaqbal buu noqdaa macnihii maadinimo ma ka guuray ha ma u guuray macno mustaqbalnimo takyiirkaa iyo isbedelkaasi ma ku keenay ficil maadinimo inuu ka baxo mudaaric ma noqdasha ya la ma noqon ficil mudaaric maxaynu isla waafaqsana in loo dejiyey lizamaan alxaali walistiqbaal lam geli adu macnihiis muxuu isku bedelay maadi isku bedelay ma ka laazimaya oo ma ka dhalanaya maadaama oo macnihiisii u maadi isku bedelay noociiu ahay mudaaricnimo inuu ka baxay kama dhalanaysa marka inay kelmadii maadinimo ka guurtay idma mustaqbalnimona ay u guurtay ka dhalan mayso inay ka guurtay isminimona guurtay xarafnimo marka nimanka laftooda qowlkoogu aad u xeeldheeriya somaaliya marka ibnu hishaam muxuu raacayaaba uu xoojinayaa ra'yiga almubarid iyo ibnu saraaj iyo alfarisi siiba weyhiy waman naxa naxwahuna waxa wey maanta waa ku khilaafay waa yar aad intan waxoogaa wuxuu yidhi wa qaala lmubaridu mubarid wuxuu yidhi wabnu saraaji iyo ibnu saraaj walfarisiyu iyo farisi inahaa idmaadu darfu zamaani darfu zamaan weeyi wa ina almacnaa macnuhu fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalada u ahaaday mataa taqum waktigaad kacdid baan aqum kici weeyi waxtajuu waxay u daliishadeen biannahaa idmaadu qabla dukhuuli maamaa intayna gelin ka kaanat waxay ahayd ayo idoo keliya weeyaan kaanad waxay ahayd hiya id isman ismi bay ahayd wاlaslu asalkuna cadamu takyiiri wy waa bedel la-aan waujiiba waxaa loogu jawaabay biana takyiira isbedel qad xaqaqa wuu xaqiiqoobay taxaquqan xaqiiqow taxaquqaasoo qadcanay maqtuucan la jaray bidaliili waxaa u daliila annahaa id maadu kaanat waxay ahayd mawduucatan mid loo dejiyey lilmaadi maadi mid loo dejiyey bay ahayd fa saarat waxay u ahaatay lilmustaqbali mustaqbal bay u ahaatay fadalla wuxuu tusiyey ayo takyiirka dhasha fadalla wuxuu tusiyey taqyiirkaasi calaa annahaa idmaadii nuzica in laga siibay minhaa idmaada daalika kaa in laga siibay ka almacnaa macnaa waa macnee macnihii maadinimo albatata go'naanba albatata waxaa loo adaysa laa afcalu albatata likulli amrin laa rajcata fiih waxaana lagu nisbiyey masternimo albatata go'naanba wa fii haadaa kan dhexdiisa waxaa kan aljawaabi ee jawaabka nadarun bushi bushiga oo laa yaxtamilu aanu qaadi karahayn hu bushiga haadaa kan kan almukhtasaru ee mukhtasarka wa amaa mahma mahma fazacama kutubtiin maxay qorayaan gebi mooda fazacama nusaqa barhkood waxa ku qoran fadahaba wa amaa mahma m fazacama haddaynu idhaano marka waa sax maxaa u qoryihin fadahaba u qoray labada u qoraya fazacama fadahaba ah, sax markaa fazacama haddaynu fadahabanin ana waa sax haddaynu zacmo nidhaahnana zacmo waxay dhahdaan culimadu waa matiyat lkadib zacmo bimacnaa qaala wey marka mar haddaynu dahabo aragnay waa zacmo bimacnaa qaalaade madiyatulkadib markaa noqon mayso fazacama waxa wuxuu yidhi weya marka fazacama bimacnaa qaalaad ka laqmayn fazacama ljumhuuri jumhuuri waxay yidhaahdeen annahaa mahmaadu ismun ismi weeyi wadalika ay ismiyatuhaa mahmaada isminimadeedu raabitun mid sugan wey bidaliili qowlihi allah qowlkiisaana u daliila tacaala allah sareeye allah uu yidhi mahmaa tatina mahmaa shay kasta oo tatina aada noola timaado muusaw bihi maaga nabi muuse ay ku yidhahdeen min aayatin aaya xaalo uu yahay litasxaranaa bihaa famaa naxnu laka bimuminiin si aad noogu sixirtiso annagu ma nihin kuwa kuu rumaynaya falhaauha min bihi xaalada ay ka ahaatay bihi caa'idatun mid noqonaysa weeyi calayhaa mahmaaday u noqonaysaa wadamiiru damiirna laa yacuudu umaba noqdo ilaa lilasma ilaa calaa weyn ilaa cala alasmaai asmaa mooye asmaa un noqota wuxuu leeyahay mahma waxaa isku khilaafay jamaahiir iyo kayr markaa jumhuur waxay yidhahdeen waa ismi ismi weeyaan bay yidhahdeen oo inay ismi tahayna daliil baan u haynaa daliilkaan u haynaana waxa uu yahay aayadda qur mahma tatinaa bihi min aaya mahma tatinaa bihi min aaya u fiirso mahma waa maxay waa ismu shardi ya laba ficilna jisminaysa taati waa maxay waa ficlu shardigii mabni ala xadfi xarfi lcilla na waa mafcuul faacilki waa maxay anta soo ma bihi jaariya majruurka taadii iskaga tacaluji damiirkuna yuu noqonayaa maxmaa buu noqonaya min aayatina waa xaalo qaacida meesha jirta ah liana damaa'ira laa tacuudu ilaa ila alasmaa waa qaacido damaa'irtu waxay u noqotaa un ismi ya addamiiru laa yacuudu ila alxarfi walaa ila alficli damiir ficilna uma noqdo xarafna uma noqdo misle fahni maadaama oo damiir uu u noqday damiirkaa u noqday wuxuu ina tusinaya waaba calaamadahays miguu ka mid yahay ee labiyo soddonka dhowr iyo soddonka calaamadahays miguu ka mid yahay damiirkaa u noqday ina tusinaya mahma ina ismi tahay marka halkay mareen jumhuurti waa ismi bay yidhahdeen mahma mahma waxay yidhaahdeen waa ismi bay yidhahdeen marka hada ku jirta bihi baa u noqonaysa mahma damiirna ismi mooye meel kale uma noqdo waaba qaacida si fiican u xifdi wadamiiru laa yacuudu ilaa cala alasmaa wa qaacido damir ismi unbuu noqdaa meel kale uma noqdoba taas baa noogu daliila bay yidhaahdeen maslafani marka u fiirso eeg calayhaa iyo bihi iminka bihi damiirka ku jira mahbaa buu noqonaya calayhaa damiirka ku jirana mahmaa buu noqonaya oo mayna iskhilaafsanayn bihi waa mudakar calayhaana waa mu'anaf mahmaa lafdinimo waa u mudakar macno ahaanna shay bay ku dhacayaade ya oo min aayat inta lanoo fasirayse min aayat inta inoo fasirayse mahma aayad buu noqonaya macnaan saasuu dhacay hadda aayad tiraadina waa saxda kolkaa shube meesha ka iman maayo soo marka u fiirso mahmaa haddii calayhaada aad u celisid wuxuu ugu noqonayaa macno ahaan wey bihina lafdi ahaan weeyaan bihina lafdi ahaan wey markaa jamaahiirtu waxay leeyihiin mahmaa waa ismi waxaananu xujo iyo daliil u haysanaa damiir baa u noqonaya damiirna ismi mooye meel kale uma noqdo waa arinta masla fahne wa amaa mahmaa mahmaa fadahaba aljumhuuru ama faqaala aljumhuuru jumhuuri waxay yidhaahdeen annahaa mahmaadu ismun ismi weeyi wdalika ay ismiyatuhaa mahmaada isminimadoodu haabitun mid sugan wey bidaliili qowlihii buuna ku sugan yahay allah qowlkiisa u daliil noqoshadeeda tacaala allah sarreeye uu yidhi mahmaa shay alla shayga ta'tinaa aad noola timaado nebi muusew bihi maaga min aayatin xaalada uu yahay litasxaranaa bihaa si aad noogu sixirtid famaa naxnu laka bimuminiin annagu ma nihin kuwa kuu rumaynaya jawaabkii xaggaa dambe ka daydayda falhaauha min bihi xaalada u ka ahaaday caaidatu mid noqonaysa weeyi calayha mahma bay u noqonaysaa wadamiiru damiirna laa yacuudu ma noqdo ilaa cala asmaai asmaa mooye wax kale uma noqdo wazacama kii hore maadaamo dahabaad ka laqmaysa ama qaala tanna waa lamidun wazacama wuxuu yidhi asuhayliyu suhayli wuxuu yidhi wabnu yascuuna sheekha ibnu yascuun la idhahda annahaa mahmaadu xarfun xaraf weeyi ya jumhuurtu waa isma yidhahdeen soo ma labadan sheekho suhayliyo ibnu yascuunna maxay leeyihin bay leeyihin daliilkiina keenaa la yidhi wstadalla suhayli ibn mascuud waxay u daliishadeen calaa dalika calaa xarfiyatiha mahmada xarafnimadeeda biqowli zuhayr bay u daliishadeen zuhayr ibn abi sulma wuxuu kamid yahay mucalaqaada niman kale wmahma tkun cinda mri'in min khaliqati wain khala tkfa cala nnaasi tulami waa baxru tawiil wamahma takun marka lagama u fiirso haddee nimankan marana ra'yigo wuxuu noqonayaa ilaa xaraf bay leeyihin maaragta wamahma takun haddii ay ahaato xaraf baan ka laqmarinaya wamahmaa takun haddii ay ahaato cinda mri'in ruux agtii min khaliiqatin ay khaliiqatun dabeeco tuclami waa la ogaan wa in khaaba haba maleeyo ruuxaasi haa dabeecadaa takhfaa inay qarsoonaan dabeecadaasi cala naasi dadka inay ka qarsoonaan haba u maleeye he awe jawaabkii falaysat ma aha takhfaa canhum mid ka qarsoonaysa maa wuxuu leeyahay ruux agtii haddii ay dabeeca ahaato walow isagu haba isku maleeyo inay dad inay dabeecadaa u qarsanaya dadka ka qarsoonaanayse mar un baa la ogaan man asara sariiratan daharat alayhi ninka wuxuu qarsada ya <laughs> mar un bay muuqan doontaa soo ma saad doontid u qarso maalin un baa laga arki doona marka u fiirsada waxay leeyihin mahma waa xaraf mahma waa xarfu shartin bay leeyihin ya laa maxalo laa min alcraab de takun waa maxay waa ficlu shardigii waana waxaad qaadanaysaa ismi iyo khabar cindadan waa khabarkeygiyo soo taqadumay ila waa darafe mintu waa zaa'ido khaliiqatin khaliiqatun waa ismigeedii tuclami waa jawaabu shardigii intu waa xarfu shardi khaalo waa ficil maadi faacilkii waa huwa imri uu noqonaya haadu waa mafcuulkii koowaad ee khaala takfa waa jumladaas waa mafcuulkeegii labaad jawaabu shardigi waa falaysa takfa canhu marka u fiirso maxay leeyihin mahma waa xarafay leyihin marka daliilka halkay ka wataan mayla dareemaysaa waxay leeyihiin ismi dee wuxuu mutaa icraab in la icraaba ayuu mutaa haddii maanta mahma aynu icraabnana icraabtaa meel bay booska kaga yeelan booska icraab ay kaga hagaagi kartaa maanta waa inay mubtado noqoto waa inay he mubtado noqoto haddii ay mubtado noqotona dee mubtadahaasi khabar buu u baahan khabarkiina wuxuu noqonayaa saddex qowl baa lasugu khilaafsan yahay ma ficlu shardig oo keliya ma jawaabu shardig oo keliya ma ficlu shardigiyo jawaabu shardig oo wada socda qowlka dambea raajixe labadooda wada socdee jawaabu shardig iyo ficlu shardig oo wada socda ayaa u noqonaya khabarkii haye ma ka mid baa oo ma ku jiraa damiir u laabanaya mahma ficlu shardig iyo jawaabu shardiga kaadoon israaciba oo ma jiraa shay u noqonaya mahma damiir ka noqonaya oo mahma u laabanaya ma ku jira la kuma jiro sooma ya kuma jiro kulu jumlatin waqacat khabara laabudda lahaa min raabit marka de jumlo kastoo eh, khabar dhacda maxaa lagama maarmaana in raabit la helo ilaa wixii de laga soo reeba kutubta oran kusoo marnay mooyaane raabitna waad weydi xageed geyn marka de xageed ula kacisha de waa xaraf iska dhe ya de waa xaraf iska dheda marka iyagu saasay leeyihin laakin waa laga jawaabi doonaa wuu sii wadaa wa taqriiru daliili daliilka sugistiisa wa taqriiru daliili ay wa taqriiru daliilihima labada nin daliilkooga sugistiisu haabitun waa sugnaaday annahumaa liannahumaa labadoodani acrabaa way icraabeen khaliiqatan khaliqatan way icraabeen isman ismi xaalo ay tahay ismigaasoo litakun litakun u sugnaaday wa min mina zaa'idatun zaa'ido weeyi mina waa zaa'ido eeg khaliiqatan maxay ka dhigeen ismi takun mina maxay ka dhigeen zaa'ido haye fatacayana markaa waxaa caynoobay khulwulficli ficilkii oo takuni inuu ka madhnaado min adamiiri damiir inuu ka madhnaado ya dee muu tacadudaya la damiir ma wato ismigiisii maadaama oo khaliiqatun u noqday dee damiir qarsoon baa ku jiro ismu noqonaya dee ma jiro tacadudi maayo iyo wa kawnu mahma baa caynoobay ku cadaf mahma ahaanteeda laa mawdica boos lahaa mahma aanu u sugnaanin min alicraabi icraabta xaggeeda aanu uga sugnaanin baa caynoobay id cile laa yaliiq uma unamo bihaa mahmaada haahuna halkan low kaana haddii uu ahaan lahaa lahaa mahmaada maxalun boos ilaa an takuna inay ahaato mooye mubtadaan mubtada inay ahaato mooye wax kale uma cunamaba walmubtadau mubtaduhuna hunaa halkan mutacadidun waa mid cudurtoobay licadami raabidin liajli cadami raabidin isku xidho la waayey darteed buu u cudurtoobay raabidka oo yarbidu xidha yarbidu iyo yarbudu ba la kara waa wejhay catala raabidka oo yarbudu xidha aljumlata jumlada xidha jumlada alwaaqicata dhacaysa khabaran xaalo ay tahay lahu mubtadaha ku xidha ama lahu mubtadaha licadami raabidin liajli cadami raabidin raabid la waayi darteed buuna u cudurtoobay raabidkaasoo yarbidu xidhaya raabidku aljumlata jumlada xidhaya jumlada alwaaqicata dhacday khabaran xaal ay tahay lahu de mubtada wa idaa habata haddii uu sugnaaday allaa mawdica booslahaa mahmaa inaanu u ahaanin min alicraabi icraabta xaggeeda inaanu uga ahaanin tacayana waxa waajibay kawnuhaa mahmaada ahaanteeda xarfan xaraf ay noqoto ml iyagu daliilkooga waa sida waxay leeyihiin maadaama oo damiir ka noqda aanu jirin jumlo kastoo mubtada ah, khabar dhacday laabudda laha min raabidin ay tahay ina xaraf tahay baa caynowday waxba lagmada ku cilmin waqtiga idhiidhiya wa taxqiiqu masalada sugisteedu wa taxqiiqu masalada sugisteedu buu leeyihi ibnu ana isma takun takun ismigeedu damiirun damiir wey damiirka oo mustatirun qarsoon wa min khaliiqatin min khaliiqatinna wa mubtade tafsiirun bayaan weeyi limahmaa mahmaa la bayaaminayo o la cadaynayo kama ana min aayatin sida min aayatinba tafsiirun bayaan ay u tahay lima maa la cadaynayo fii qawlihi allah qowlkiisa xaalada ugu sugnaaday maagaasi tacaala allah sareeye maa shay alla shayga nansakh aan nansakhno min aayatin xaalow yahay maagu wa mahma mahma maadiina mubtadaun mubtada weeyi waljumlatu jumladuna khabarun khabar weeyi taxqiiqa masalada ibnu hishaam muxuu yidhi wuxuu yidhi takun ismigeedii waa damiir mustatir a min khaliiqatina waa xaalo ama waa bayaano wa la cadaynayaa yani mahmaadaa la caddaynaya haye sida ma sida min aayatin ay bayaan ugu tahay ma oo ku jirta maa maada maa nansakh ku jirta maadaas waa ismi inay ismi tahayna maxaa u daliila min aayatinta damba lagu caddaynaya sidaasi oo kale ayay min khaliiqatina u caddaynaysaa mahmaadii hore inay ismi tahay ayay bayaan ugu tahay bayan ama xaalaba ka dhigo marka laqmada haddaynu marno qawlkan dambe ee jumhuurtu ay ku tegeen inay ismi tahay maxay noqon waxay noqon waa mahma mahmaa dabeeco kasta bay noqon mahmaa dabeeco kasta oo takun ku sugnaata mahmaa dabeeco kasta oo takun ku sugnaata hiya dabeecadu cinda mri'in ruux min khaliiqatin xaalo ay tahay ah, tuclami waa la ogaan wain khaala haba maleeyo ha iyada takfayna qarsoonaan calanaasi dadke falaysat may ahani takfacan mid ka qarsoonaanaysa oo takun damiir baa ka noqono mahmaada u noqoni maadaamo damiir u ka noqdayna mahmaadii mubtadaynu ka dhigi jumladana khabar bay u noqoto raabit baaba la helay wallahu aclam subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk